alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed qaala almusanifu raximahu allah wakadalika qowluhu ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma nasalat fii caliyin lama usiiba bixamsa saasoo kaleu ahaaday hadalku allah uu yidhi ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim ulaa'ika kuwaa sabraaya ee odhanaya innaa lilaahi wa inna ilayhi raajicuun odhanaya calayhim salawaatun korkooday ahaatay salawaatun ammaano min rabbihim xagga rabbigood laga ammaanaayo ama xagga rabbigood ka ahaatay wa raxmatun iyo naxariis oo ilaahay baa ammaanaya waana u naxariisanaya aayaddani waxay ka mid tahay aayadaha ay culammadu adilladay culammadu u deliishadaan in raxmada iyo salaadka farqi u dhexeeyo waayo waxay yidhaahdeen waa la ysku cadfay cadafkana waxaa u asala mugaayaro kala duwanaansho marka waxaa laga qaadanayaa raxmadda iyo salawaadku in marka ay kala duwan yihiin baa laga qaadanaya bacdu ahlicilmi oo ku fasirayna waa jiraan salawaadka in naxariista looga jeedo laakiin yidhi waxa weeye raxmadda waxaan odhanaynaa iyo salawaadka waxaan ugu dhaxaysiinaynaa inaanu idhaahno salawaadku waa raxma khaasa raxmadduna waa raxma caama sida hore ajwada waana siduu salliga ku fasiray abulcaaliya oo taabiciinta ka mid ah rufaac ibni mihraan waatuu yidhi abulcaaliya waatuu yidhi salaatu ullaahi hanaa'uhu calayhi cinda almalaa'ika salaadka ilaahay waa inuu ka ammaano ilaahay malaa'igta agtooda cid ka ammaano ayaa waxa la yidhaahdaa ilaahay waa ku salliyey bukhaari baa saxiixiisa ku soo arooriyey marka ilaahay wuxuu uhi ulaa'ika calayhim salawaatun min rabbihim waraxmah markaa bacdibaa waxay yidhahdeen nasalat fii caliyin waxay ku soo degtay cali lammaa usiiba bixamsa markii lagu asiibay oo musiiba ay kaga dhacday dilkii xamse la dilay markaa sheikhu waxa uu ku daray masaladanna masaa'ishii waxa weeye la yaabku ay ku sugnayd tafsiirka sidaa lagu fasirayo ama lagu khasisayo waayo aayaddu waa caam kuma saabsana ruux keliya haddii la yidhaahdo nusuulka ay ku soo degaysana kama dhalanayso inay ku gaartahay lafteeda waxaa markaa lafteeda la odhanayaa cali iyo nebigu sala allahu calayhi wasalam xamse waa u sinaayeen marka sheegista la sheegaayo la odhanayo cali baa musiiba ku dhacdo musiibadaasi waxay ahayd dilka xamse la dilay oo aynay rasuulka sheegin yacni lafteeda waxaa ku jirta qusuur saas aawadee sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu odhanaya waalaana as'alu ayuhuma acdamu musaaban alrasuulu sala allahu alayh wasalam am caliyun bixamsa keebaa waxa weeye musiibadu ay ku weyn tahay ma cali mise rasuulkay ku weyn tahay dilka xamse la dilay musiibadaasi ama dhibaatadaasi yay ku sii weynaansha badan tahay alrasuulu sala allahu calayhi wasalam yacni rasuulka ayay ku sii weynaansha badantay buui walaakinahum yaquuluuna inna caliyan huwa aladii usiiba bixamsa waxay ha yeeshee odhanayaan cali ayaa xamsa yacni lagu asiibay oo bimacnaa dilka xamse la dilay ay dhibaata markaa eh, cali bay ku dhacday wa huwa aladii lahu haadihi alaaya waana kay aayaddani u sugnaatay yani soo degitaankay ku soo degtay ama sha'nigiisa ay ku saabsanay fayakuunu min kadibihim wa iftiraa'ihim caliyu bna abi aalibin ashaddu xasanan calaa faqdi xamzata min rasuuli illahi sala allahu alay wasalam wuxuu noqonayaa kaanada isimkeedii laga dhigo eh, cali baa murugadu ay ku daran tahay waayitaanku uu xamso waayey been abuurkooday ka mid noqonaysa oo ay kaga daraansha badan tahay markaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam wa kadabuu wallahi fii dalik faalmusaabu bihi acdamu maa usiiba bihi bilaa shak waalrasuulu calayhi asalaatu wasalaam wa mima yuqaaribu hada min bacdi alwujuuh wuxuu sheikhu yidhi waxaa ka mida waxyaalaha ku dhowaanaya nooca aynu soo sheegnay wejiyada qaarkood kaga dhowaanaya maa yadkuruhu kahiirun kay sheegayaan in fara badan oo min almufasiriina mufasiriinta ka mida ay sheegayaan fii misli qawlih hadalkuu ilaahay uu yidhi oo kale tafsiirkiisa ay ku sheegayaan alsaabiriina walsaadiqiina walqaanitiina walmunfiqiina walmustakfiriina bilasxaar ay odhanayaan ina asaabiriina rasuulu ullah kuwa sabrayaa waa rasuulka ilaahay bay yidhaahdeen wasaadiqiina kuwa runta sheegayaana abubakrin waa abuubakar waalqaanitiina kuwa qunuudaya waa eh, cumaru waa cumar oo qunuudda lagu fasiro yacni qiyaamka salaadda loo kacayo waalmunfiqiina kuwa wax baxsanayaana cuhmaanu waa cuhmaan waalmustakfiriina kuwa dembi dhaaf weydiisanayaa wakhtiyada soo dhowaadka ilaahay dembi dhaafka weydiisanayaana caliyun waa cali ay yidhaahdeen marka tan noocaasi waxa weeye waa qalad tafsiirkay saa ku fasirayaa waayo alsaabiriina waalsaadiqiina waalqaanitiina waalmunfiqiina waalmustakfiriina dhammaan waa jamac waana caam marka aayaddu ma sheegin afraad laguma sheegin oo mid walba in ruux looga jeedo loogama dan ee mid walba cid kastoo sifadaa ku sifaysan baa soo gudagelaysa ta kale maraatibtii iimaankay umuurahani ka mid yihiin oo dhammaan waa shucabuliimaan say nebiga sala allahu alayh wasalam martabatu sabri ugu gaar yeelayaan abubakarna martabatu sidqi keliya u siinayaan cumarna martabatulqunuut u siinayaan cusmaanna cuhmaanna martabatlinfaaq u siinayaan calina martabatu martabatalistikfaar u siinayaan waa maqaamaad rasuulku sala allahu alayh wasalam wa kadalika alkhulafaau alarbaca maraatibtan waa ku wada sifaysnaayeen mid walibana saabir waa ahaa saadiqna waa ahaa qaanitna waa ahaa mu'fiqna waa ahaa mustakfirna waa ahaa waatuu nebigu sheegay sala allahu alayhi wasalam albaabada jannadu inay siddeed yihiin oo dadka qaar baa albaab albaab looga yeedhayo waatuu abuubakar weydiiyey radia allahu canhu wa ardaah oo ku yidhi rasuulka ilaahayow ruuxa albaabada albaab ka mida looga yeedho baahiyo kuma sugna laakiin ma jiraa ruux albaabadoo dhan albaabada jannadoo dhan looga wada yeedhayaa ma jiraa wuxuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam haah adna ka mid baa tahay buuri marka nebigu wuxuu tilmaamay in abuubakar maqaamaadkan kala duwan mid walba yacni inuu ku sifaysan yahay siddeedda ee jannada mid walbana looga yeedhaayo marka dee nebiga uga sii awlaysan sala allahu alayh wasalam khulafada kale ee cumar iyo cuhmaan iyo calina waa la wadaagaan waayo dee waa ciddii ummadda ugu fadliga badnayd marka nebiga laga yimaado sala allahu calayh wasalam ama si kale marka loo dhigo marka nebiyada laga yimaado khulafada afartee abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali radia allahu canhum wa ardaahum waa kuwa awaliintiiyo aakhiriintaba ugu fadliga badan bacda alambiya oo cidila derajo la fadliya iyo cid ka fadli badan oo bini aadama nebiye ahayn lama helaayo waayo ummadda ummatu muxamed waa khayru lumam waa khayru lumam kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkari wa tu'minuuna billah marka ummatu muxamed inay ummadaha ugu fadli badan tahay ayuu ilaahay sheegay nebiguna wuxuu sheegay sala allahu alayhi wasalam antum tuwafuuna sabciina ummatan antum khayruha wa akramuha cala allah xadiiska imaam axmed musnadka ku soo wariyey ay ahlucilmiga qaarkoodna taxsiiniye waxa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxaa dhammaystiraysaan toddobaatan ummadood ayaa ummaddii toddobaatanaad tihiin oo aad toddobaatanka buuxinaysaan toddobaatankaa ummadoodna idinkaa ugu khayr badan uguna sharaf badan ilaahay agtiisa baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam marka ummatu muxamed maadaama ummadaha kale ay ka khayr badnayd cidda ummatu muxamed u khayrka badanna ummadaha kalena waa ka khayr badanays ummadaha kalena waa ka khayr badanays sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu yidhi wa hada jahlun ayda lianna hadihi alawsaafa yasixu an tantabiqa calaa mawsuufin waaxid kanna wuxuu yahay tafsiirkaasi aqoon darra weeye buui waayo sifooyinkani la sifeeyo keliyay ku wada rumoobayaan oo waxaa laga tilmaamayaa inay cid quri ay awsaaftan ku wada sifaysan tahay taasaa laga tilmaamaya wallaahu basiirun bilcibaad aayadda aayadi u dhaxayso waxaa lagu khatimay ilaahay waa ka u aragga badan addoommada markaasaa aladiina yaquuluuna la yidhi markaasaa aayadda dambena la yidhi alsaabiriina wasaadiqiin marka waxaa bannaan in cibaadka laga sifeeyo oo aladiina laga sifeeyo markaa addoommada dabeedna assaabiriinana aladiina laga beddelo oo laga sifeeyo addoommada oo la yidhaahdo addoommadaasoo assaabiriina ahaaday waxaa kaloo bannaan in maxallu nasba eh, la icraabo oo la yidhaahdo acnii waxaan u jeedaa ama amdaxu waxaan ammaanayaa alsaabiriina walsaadiqiina walqaanitiina walmunfiqiina walmustakfiriina bilasxaab amaa tawsiicuhaa wuxuu sheekh ibnu cuthaymiin yidhi الله ullah amaa tawsiicuhaa qaybqaybinta la qaybqaybinayo sifooyinkan fa haadaa hayru saxiix waa mid aan sax ahayn oo saabiriintana ruux lagu fasirayo saabiriinta rasuulka sala allahu alayh wasalam lagu fasirayo saadiqiintana markaa lagu fasirayo yacni abubakar wahaakada wa aydan alsaabiriina walsaadiqiina walqaanitiina aladii yadharu ana alqaanita afdalu minhum wuxuu sheikhu yidhi ta kale lagu noqoye saabiriinta iyo saadiqiinta iyo qaanitiinta sida muuqataa waa in qaanidku ka fadli badan yahay saabiriinta iyo saadiqiinta fa kayfa yakuunu arasuulu sala allahu calayhi wasalam fii martabati asabri wa hada fii martabati asidqi wa hada fii martabati alqunuut sidee buu rasuulku u noqonayaa mid martabada sabirka isagu ku sugan oo maraatibtii kale aan loo nisbaynoo lagu sheegin wa haadaa kaasna fii martabati sidqi uu ku sugnaado wa hada fii martabati alqunuud alrasuulu calayhi asalaatu wasalaam huwa afdalu man itasafa bihadihi asifaat rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa weeye afdalu man kii cidda ugu fadliga badan itasafa bi haadihi sifaati ku sifoobay sifooyinkaas fa huwa asbaru saabiriin cidda sabraysa waa ka ugu sabirka badan wa asdaqu saadiqiin cidda runta sheegaysana oo min alkhalqi ka midana waa ka ugu runsheega badan wa asdaqu asaadiqiina min alkhalqi wa kadalika afdalu alqaanitiin sidaasoo kale wuxuu ahaaday rasuulku sala allahu alayh wasalam saasoo kaleu ahaaday afdalu lqaanitiin kuwa qunuudaaya ama salaadda u taagan ka ugu fadliga badan weeye wa huwa ajwad lmunfiqiin cid wax baxsataa waa ka ugu deeqsiisan xataa inahu yucطi cadaa'a man laa yakhsha alfaqra ilaa uu nebigu sala allahu alayh wasalam uu bixinayo bixinta kii aan faqri ka baqanaynoo kale bixintiisoo kale uu bixinayo wayabiitu taawiyan uu haddana baryayo oo uu habeenkii hoyanayo isagoo yacni calooshiisu ay madhan tahay waa tii nebiga sala allahu alayh wasalam nin reer miyi u yimi dabeedna ninkii reer miyiga ahaa baa nebigu sala allahu alayh wasalam wax siiyey markaasuu la yaabay siduu wax u bixinayo markaasuu nebigu sal allahu alayh wasalam wuxuu muxamed wuxuu bixinayaa cataa'a man laa yakhsha alfaqra mid aan caydh ka baqanaynin siduu wax u bixiyo oo kale ayuu wax u bixinaya wa ama istikfaaruhu fanaahiika bihi dembidhaafka uu ilaahay weydiisanayana yacni aad iyo aad bay u badnayd oo inaad weydiiso waxa weeye waa waa lagaa reebayaa bimacnaa waxa weeye waxaa laga tilmaamayaa yacnii aad iyo aad buu u badan yahay laga tilmaamaya istikfaarkiisa haddii la yidhaahdo shayga caynkaasa isaga inaad wax iga weydiiso waan kaa reebayaa ee isaga iga daa su-aashiisa bimacnaa kama wada warrami karo sidii xadiiskii ay ku soo aroortay qiyaamu leylka ku saabsanaa nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu afar ragcadood tukaday oo uu dheereeyey oo uu qurxiyey laa tasal can tuulihinna wa xusnihinna bay caaisha tidhi siduu u dheereeyey iyo siduu u qurxiyey hay weydiinin maxay ka tilmaamaysaa yacni si fiican uma wada bogan karo oo uma wada sifayn karee marka horeba su'aashaa ha ygu dhibin ayaa macnuhu dhacay kaana yastakfiru allaha wayatuubu fi lyowmi mi'ata mara wuxuu ahaa mid ilaahay dembi dhaaf weydiista wayatuubu toobadkeena filyowmi maalinta keliya gudaheeda mi'ata mara boqol goor wa kaana yaquumu leyla wuxuu ahaa mid habeenkii kaca ayuu ahaa xataa tatawarama qadamaahu ilaa ay bararayso gommadihiisu ay bararayaan oo ay dildilaacayaan wa yaquulu afalaa akuunu cabdan shakuuraa markaasuu wuxuu odhan jiray miyaanan noqonaynin addoon shukri naqa miyaanan noqonayn maraatibtan nebigu sala allahu calayhi wasalam waa ku wada sifaysnaa markaa sida saxdii waa sidaas martabatu lqunuud baa fadli badan marka uu shiikhu leeyahay wuxuu u jeedaa xadiiskii tilmaamayay salaadda ka warramayay oo tuulu lqunuudka markaysagaa inuu fadli badan yahay tilmaamayay taasuu markaa inoo tilmaamay wa fii mili qawlih ah, waxaa kaleoo wejiyada qaarkood kaga dhowaan kara hadalka ay yidhaahdeen fii misli qawlihi hadalkii uu ilaahay yidhi oo kale tafsiirkiisa ay ka yidhaahdeen qaarkood ay ka yidhaahdeen muxammadun rasuulu llah waladiina macahu iyagoo fasiraaya waladiina macahu ayay markaa yidhaahdeen abubakar baa looga jeeda muxamadun muxamed rasuulu llaahi wa rasuulka ilaahay waaladiina kuwii macahu nebi muxamed sala allahu alayhi wasalam weheliyey ee saxaabadiisa ahaa ashiddaa'u cala alkufaari waa qaar gaalada ku ad adag ruxamaa'u baynahum waa qaar dhexdooda isu naxariisanaya taraahum waxaad arkaysaa rukacan xaalay rukuucsan yihiin sujadan xaalay sujuudsan yihiin baad arkaysaa marka qaar baa qaybqaybiyo waxay yidhahdeen waaladiina macahu waxaa looga jeedaa abubakrin waa abubakar ashidaau cala alkufaarina waxaa looga jeedaa cumaru ruxamaa'u baynahumna waxaa looga jeedaa cuhmaanu taraahum rukacan sujadanna waxaa looga jeedaa caliyun oo abubakar miyaanu ahayn ashidaa cala alkufaar miyaanu isagu soo gelayn ruxamaa'u baynahum miyaanu soo gelayn cibaado badnaanta miyaanu soo gelayn taraahum rukacan sujada cumar miyaanu markaa waladiina macahu ka mid ahayn isaga laftiisa oo miyaan cusmaan ka mid ahayn oo miyaan cali ka mid ahayn oo miyaan kayrkooda saxaabada ka midii ayna waladiina macahu ayna ka mid ahayn maxaa ku gaar yeelay afarta khulafada maxaa maxaasee u qeybqeybiyey oo mid salaadiiyo rukuucdiiyo sujuudda loogu sheegaya midna raxmadda keliya loogu sheegaya midna ad adayga gaalada loogu sheegaya midna nebigun inuu ku lamaan yahay loogu sheegaya ya waa khalad waxaa la mida aayaddan aakhirkeeda lafteeda qaar baa sidaa u qaybqaybiyey ka zarcin akhraja shat'ahu faaasarahu fastaklada fastawa calaa suuqih faaasara waxay yidhaahdeen waxaa la way bicumara fastakladana waxaa looga jeedaa bicuhmaana ka zarcin akhraja shat'ahu faaasarahu fastaklada fastawa calaa suuqihi fastawa calaa suuqihi bicaliyin bay yidhahdeen hada kalad waa midaan markaa sax ahayn tawsiicaas marka tafsiirkan isagu kama mid ahaa tafaasiirta raafidada kama mid aha wakadaa tafsiirkan hore ee alsaabiriina walsaadiqiina walqaanitiina walmunfiqiina walmustakfiriina bilasxaar lagu fasirayaana tafaasiiru raafida kama mid aha marka labadan mid walba waxaa ku fasiray bacdu almutasanina kuwa sunnada sheegta bacdi ka mid ah ayaa tawsiic caynkaasa la yimi wa acjabu min dalika qowlu bacdihim taa waxaa ka sii layaab badan hadalka qaarkood ay yidhaahdeen waatiini wazaytuuni wa tuuri siiniin wa haada albaladi alamiin watiini waxaa looga jeedaa bay yidhahdeen abubakrin abubakar baa looga jeedaa bay yidhahdeen wazaytuunina waxaa looga jeedaa cumar wa tuuri siiniinna waxaa looga jeedaa cuhmaan wa haada albaladi alamiin waxaa looga jeedaa bay dhahen cali waa shay la yaab leh watiini waxaa looga jeedaa sida sabaabkaa waxaa laga tilmaamayaa geedka tiinka la yidhaahdo ayaa laga tilmaamayaa ee midhihiisa la cuno tiinkaasaa la yidhahdaa kanan innagu tiinka u naqaano laftiisu fasiiladu ka mid yahay laakiin nooc gaara weeyaanoo atiinu shawki bay carabtu yidhahdaan kaynu innagu hadda tiinka u naqaano noocan buu ka mid yahay laakiin magac gaara isaga lagu gaar yeelaayo kan waxay yidhahdaan atiinu shawki bay yidhahdeen waa tiinka qodaxda leh laakiin marka la itlaaqo kaan qodaxda lahayn ayaa markaa tiin ku dhacaya marka ilaahay wuxuu ku dhaartay geedka tiinka la yidhahdo ku dhaartay wazaytuuni geedka zaytuunka la yidhaahdo ayuu ilaahay ku dhaartay maaha innagu kaynu zaytuunka u naqaano beledkeenna kama baxo zaytuunka aayadda lagu sheegaya wuxuu ka baxaa bilaadu shaam buu ka baxaa zayd saytuun waa geedka laga miiro saliidda markaa waxa weeyaan zayd zaytuunka la yidhaahdo ama saliid dadka qaar u yaqaaniin waa geedka laga miiro waana geed barakaysan sida qur'aankaba laynoogu sheegay axaadiisuna ay tilmaantay ardu shaam baanu ka baxaa midhihiisuna waa yaryar yihiin yacni saalada geeloo kale ayuu laaleegyihiin midhihiisu xoogaa sifad yarna waa leeyihi marka la cuno kan innagu zaytuunka aynu naqaano carabtu waxay yidhahdaan jawaafa jawaafay carabtu u yaqaaniin kaynu innagu zaytuunka u naqaano marka ilaahay wuxuu yihi geedka zaytuunka la yidhahdaan ku dhaartay wa tuuri siiniin buurtii tuuru saynaa la odhan jiray ee ilaahay markuu nebi muuse la hadlayo nebi muuse tegi jiray oo nebi muuse kala hadli jiray buurtaasuu ilaahay ku dhaartay wa haada albaladi alamiin kan baan ku dhaartay buu ilaahay yidhi dhulkan amniga iyo nabadgelyada u saaxiibkaa baan ku dhaartay waa maka marka tafsiirka ay ku fasireen ay khulafadii afarta ahayd ku fasireen waa mid khalada wey ana iska waadix sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa samaahum kullahum bima'kuulin wa maskuun khulafaa uraashidiinkii afarta ahaa dhammaantood waxay ku iطlaaqeen wax ama la cuno ama la dego oo turu siniin iyo beledka amniga u saaxiibkaa waa meel la degi karo waa dhul tiinka iyo zaytuunkana waa wax la cuno walacallahu lamaa qudima tiinu wa kaana abu bakrin radia allaahu canhu muqadaman bada'a bihi qaala maadaama abu bakrin afdalahum wallahu bada'a bitiini uma bizaytuuni cala xasabi tartiibin fi alkhilaafati walafdaliya huwa qaala ina hadihi arbacu kalimaatin wa haulaai arbacatun wahum muratabuuna haakada abu bakrin uma cumaru uma cusmaanu uma caliyun waa waadix waxaa laga yaabaa markay arkeen in tiinka la hormariyey khulafada afarta ana xagga fadliga iyo xagga khilaafada mid walba abubakar ugu horreeyey ayaa waxay yidhaahdeen sida loo kala hormariyey ayaan ugu kala u kala siinaynaa waayo waa afar kelmadood iyo afar shaksi sidaa loo tartiibiyey iyaguna u tartiibsan yihiin laakiin dee tafsiirku wuxuu u baahan yahay waa in markaa kelimaadka la fasiraya waa inay kutusinayaan macnaha iskaga xambaar maaha dee wa amhaalu haadihi alkhuraafaati iyo khuraafaadkaas waxyaalaha kale u dhigma ee la midka ah allatii tatadamanu taaratan tafsiira lafdi bimaa laa yadullu calayhi bixaal khuraafaat waa jamcu khuraafa carabtu mahmaah bay ku mahmaahaan ay yidhaahdaan xadiisu khuraafatin iyo umma camrin waa xadiis khuraafo weeye ummu camarey waxay leeyihiin waxaasi waa waxaan sax ahayn waxay yidhahaan xadiisu khuraafatin yaa umma camrin waxay sheegeen qaarkood khuraafo nin baa la odhan jiray ninkaa dabeedna jin baa ka haystay wakhti baa la waayey beri dambaa ninkii la soo daayey ninkii markii la soo daayey ayuu dadkii u warramay markaasuu dabeedna waxyaal ay la yaabeen buu dadkii uga sheekeeyey oo caqligoodi geli waayey oo wuxuu jinka xaggiisa ku soo arkay ah dabeedna markaasuunbay yidhaahdeen waar waa xadiisu khuraafa waa khuraafo sheekadiisii ninkii khuraafo la odhan jiray sheekadiisii weeyaan baa la odhan jiray caqligooday geli weyda wuxuu ugu sheekiyey markaasay dabeedna masal iska noqotay baa la layidhi xadiisu khuraafatin yaa umma camr laakiin waxaa la yidhi haddii la ta haddii alla gasho ila khuraafadaasi isagu mucaraf buu ahaaye haddii alla gasho waxay iska noqonaysaa waxyaalaha iska mawduucaadka ama akaadiibta siduu lisaanu carabkuba sheegay wa amhaalu haadihi alkhuraafaati iyo khuraafaadkaas waxyaalaha la midka allatii taas oo tatadammanu koobsanaysa taaratan mar tafsiira lafdi in lafdiga lagu fasiro bima laa yadullu calayhi bixaalin waxaanu marnaba ku tusinayn fa inna hadihi alalfaada maxaa yeelay erayadani laa tadullu calaa haa ulaa'i alashkhaasi kuma tusinayso ashkhaas kuma tusinayso iyo dadkaas wa qowluhu tacaala waladiina macahu ashiddaa'u cala alkufaari ruxamaa'u baynahum kuwii nebiga sala allahu alayh wasalam weheliyey ashiddaa'u cala alkufaari waa qaar gaalada ku ad adag ruxamaa'u baynahum waa qaar dhexdooda isu naxariista taraahum waxaad ku ogaanaysaa rukacan inay yihiin qaar rukuucaya oo rukuucsan sujadan inay yihiin qaar sujuudsan baad ku ogaanaysaa ama taraahum waxaad arkaysaa rukacan xaalay rukuucsan yihiin sujadan xaalay sujuudsan yihiin baad arkaysaa ay rukacan wa sujadan baa loo jeedaa waxaa loo jeedaa min baab alcatfi oo marna waa rukuucsan yihin marna waa sujuudsan yihin kullu dalika nactun liladiina macahu ashiddaa'u cala alkufaari iyo ruxamaa'u baynahum iyo tarahum rukacan sujada dhammaan waxay u tahay sifo u tahay liladiina macahu kuwa nebiga sala allahu calayh wasalam weheliya ee saxaabadiisay sifo u tahay wa hiya alatii yusamiiha nuxaatu khabaran bacda khabarin markuu yidhi sifay u tahay oo nacti bay u tahay ugama jeedo nactigii cilmu naxwi lagu yaqaanay ugama jeedo waayo siduu dibba ka sheegay waa akhbaar waa khabarro ee wuxuu ka tilmaamayaa khabar ha ahaatee waa waxay ku sifaysan yihiin buu uga dalleeyey waana tay nuxaaddu ku magacaabaan khabar khabar daba dhacay oo sida saxiixa khabarradu waa tacadudi karaan wa akhbaruu biitnayni aw biakhara can waaxidin ka hum salaatun shucara waxay carabtu ku khabraan shay keliyay kaga khabraan hal mid wax ka badan wa akhbaruu biisnayn aw biaksara ama labay kaga khabraan oo laba khabar bay siiyaan ama saddex khabar iyo wax ka badan bay siiyaan ka hum saraatun shucaraa waatuu ibnu maalik ku odhanaayo alfiyada waxay ahaadeen waa qaar madaxa ah, oo gabyaana ah waxaa loo jeedaa sidana waa yihiin sidana waa yihin waa wada yihiin baa laga tilmaamaya marka tanna waa noocaas oo waxaa looga jeedaa saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam dhammaantood waa ashiddaa'u cala alkufaari waa ruxamaa'u baynahum yacni awsaaftaa waa wada leeyihi taraahum rukacan sujada walmaqsuudu huna annahaa kullahaa sifaatun limawsuufin waaxidin waxa maqsuudka halkan laga rabaa waxay tahay aan uga dan leennahay annaha erayadaasi kullahaa dhammaantood sifaatun limawsuufin waaxidin sifooyin waxay u yihiin la sifeeye keliya bimacnaa cid keliya ku wada sifoobaysa ciddaa keliya ku wada sifoobaysaana waxay tahay wa hum aladiina macah waa kuwa nebiga sala allahu alayh wasalam weheliye saxaabadiisa walaa yajuusu an yakuuna kullu minha muraadan bihi shaksan waaxidan mana bannaana inuu noqdo mid kasta oo ka midi muraadan bihi mid looga jeedo shaksan waaxidan ruux qura mid looga jeedo inuu yahay taasi markaa ma suuragal aho ma bannaana wa tatadammanu taaratan jacla lafdi almutlaqi alcaami munxasiran fii shaksin waaxidin ila mar wuxuu ku yidhi wa amhaalu hadihi alkhuraafaati alatii tatadammanu taaratan tafsiira lafdi bima laa yadullu calayhi bixaal wuxuu kaloo barbar dhigay wa tatadammanu taaratan marna waxay koobsanaysaa jacla lafdi in erayga laga dhigo almutlaqi sii daysan ee alcaami caamka ah ee macnaha guud sheegaya munxasiran mid ku kooban fii shaksin waaxidin ruux qura mid ku kooban ka qowlihim waa sida hadalkooda ay yidhaahdeen inna qowlahu tacaalaa hadalkiisa uu ilaahay uu yidhi inamaa waliyukum allahu warasuuluhu waladiina aamanuu uriida bihi caliyun waxdahu waladiina aamanuu waxaa looga jeedaa cali oo keliya looga jeedaa dee waana caam oo aladiina waxay ka mid tahay siyaqu lcumuumka siyaaquhu kullun aw iljamiicu waqad talalla siyaqa caamka markaysagaa faa'iideeyaa waa kulli iyo jamiic iyo alladii iyo allatii faracyaduna waa raacayaan wa alladaani iyo alladiina iyo waxa weeye kuwa la midka wa qowli bacdihim ay wa ka qowli bacdihim waxay kaloo ka dhigan tahay hadalkay qaarkood ay yidhaahdeen inna qowlahu hadalkiisa uu ilaahay uu yidhi waaladii jaa'a bisidqi wa saddaqa bih kii marka waxa weeye sidqiga la yimi iyo ka waxa weeye sidqiga rumeeyey uriida biha abuu bakrin waxdahu waxaa looga jeeday bay yidhaahdeen abubakar oo quraa looga jeeday bay yidhahdeen aayadduna waa caam waaladii jaaa bisidqi wasadaqa bihi ulaa'ika hum lmuttaquun lahum maa yashaa'uuna cinda rabbihim dalika jazaau lmuxsiniin waxaa ka muuqata in mu'miniinta si guud markaysagaa wacdi iyo ballanqaad markaa loo siinayo iyaguna waxay yidhaahdeen bacdi mufasiriinta ka mid a yidhi waaladii jaa'a bisidqi waxaa loo jeedaa rasuulka muxameda sala allahu calayhi wasalam wasadaqa bihina waxaa looga jeedaa abubakar laakiin aayaddu waa caam laa shaka in waxa weeye rasuulku inuu soo gelaayo oo sidqigana waa la yimi waana rumeeyey abuubakarna iyo saxaabada kale iyo mu'miniintuna waa rumeeyeen iyaguna oo sadaqa bihi bay ku jiraan marka waatay culammadu yidhaahdaan alladii kaladin ay markaa la macno tahay waxay u jeedaan xagga cumuumka ay faa'iidaynaysa ayay uga jeedaan marka aayaddu waa caam wa qowlahu laa yastawii minkum man anfaqa min qabli alfatxi wa qaatala ina qowlahu bay ku cadfan tahay marka macnuhu wuxuu dhacaysaa wa ka qowli bacdihim inna qawlahu iyo sida hadalka qaarkood ay yidhaahdeen weeye oo kale inna qawlahu hadalkiisa uu ilaahay yidhi laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi wa qaatala uriida biha abu bakrin waxdahu wa naxwu dalik yacni waa hadalka ay qaarkood yidhaahdeen hadalka uu ilaahay yidhi laa yastawii minkum ma sinna yada idinka idinka mid yihiin man anfaqa min qabli alfatxi yaday saxaabada ka mid yihiin man anfaqa kii baxsaday min qabli alfatxi fatxu maka ka hor wa qaatala dagaalamay iyo kii dabadeed markaa wax baxsaday dagaalamayna ma sinna marka fatxigaa laba qowl baa ku jira waa in lagu fasiro fatxu maka iyo in lagu fasiro sulxu alxudaybiya waa laba tafsiir bacdu ahlicilmi waxay ku fasireen fatxiga in looga jeedo fatxu makka bacdu ahlicilmina waxay ku fasireen fatxiga in looga jeedo sulxu lxudaybiya wejigaasaana arjaxa waayo saxaabadii baa ku fasiray sidaas idinku fatxiga waxaa u taqaanin bay saxaabada qaarkood yidhahdeen oo bara iyo keyrkiiba ka asaxay saxiixana ku soo aroortay fatxu maka u taqaaniin annaguna sulxulxudaybiyaan u naqaanay in kunnaa lanacudduhu fatxa sulxulxudaybiye fatxi baanu ku tirin jiray bay yidhahdaanu saxaabada nahay dee tafsiirkay saxaabadu ku fasireen waa ka fiican yahay tafsiirka cid kale ku fasirtay marka wuxuu macnuhu noqonayaa qowlka raajixa marka lagu socdo saxaabada ciddii sulxulxudaybiya ama heshiiskii xudaybiye horteed wax baxsatay dagaalantay ee jihaaday iyo ma sinna ciddii sulxulxudaybiya dabadeed yacni waxna baxsatay jihaadayna labadaasi xagga derajada ma sinna ee kala fadli badan ee qolada yacni markaa horraysay ee infaaqa iyo jihaadkaba ku horraysay fatxiga ka hor bimacnaa sulxulxudaybiye ka hor waxna baxsatay jihaadayna ayaa fadli badan marka qaarkood waxay yidhaahdeen uriida biha abuubakrin waxdahu abuubakar baa looga jeedaa dee saxaabo badanoo saabiqiinaa jiray oo taas kala mida sifadaas abuubakar kala mida marka macno loogu gaar yeelaa meesha ma taallo wa naxwu daalik yacnii ashyaada aynu soo sheegnay ama tafaasiirta aynu soo sheegnay ee takhsiiska caynkaas ay ku samaynayaanna qaar la midina waa jiraan wa tafsiir ibnu catiyata wa amhaalihi atbacu lisunnati waaljamaacati wa aslamu min albidcati sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa qolyaha abuubakar ku fasiray hadday u jeedaan atafsiir bilmihaal tusaalayn hadday u jeedaan oo inay ku xasrinayaan oo ku koobayaan aynay uga dan lahayn yada waa saxiix buu odhanaya laakiin hadday xasrin uga jeedaan oo inay ku koobayaan ay uga dan leeyihiin iyadu waxa weeye waa mid khalada oo aan sax ahayn wa tafsiiru ibnu cadiyata wa amhaalihi sheikhu wuxuu idhi raximahullah ibnu cadiya tafsiirkiisa iyo wa amhaalihi kuwa ibnu cadiya la midka ah tafsiirkoodu atbacu lisunnati waljamaacati yagaa u raacis badan sunnada iyo jamaacada yaga u raacis badan wa aslamu ka nabadgelyo badan min albidcati xagga bidcada inay ka nabadgaleenna kaga badan min tafsiiri zamakhshariyi tafsiirka zamakhshari yacnii kutub buu isbarbar dhigayaa wa bacdu shari ahwanu min bacd kutub mid waliba bidco koobsaday ayuu sheikhu markaa isbarbar dhigayaa markaasuu tilmaamayaa siday u kala roon yihiin ayuu u tilmaamaya marka tafsiirka ibnu catiya ee tafsiirka zamakhshari labada tafsiirka ibnu catiya ayaa xagga sunnada u dhow xagga bidcadana markaysaa markaa kaga yar mid walbana waxaa kaga badan tafsiirka ibnu catiya iyo kuwa la midka ah sida markaa kaabixayaan iyo kuwa kale shabaha waxaa kaga badan bidcada ka zamakhshari baa kaga badan sheekh ibnu taymiya waxa uu yidhi mar kale sida ku sugan majmuuc fataawaha wa tafsiir ibnu catiyata khayrun min tafsir zamakhshariyi wa asaxu naqlan wa baxhaa tafsiirka ibnu catiya waa dhaamaa tafsiirka zamakhshari waana ka sixo badan yahay oo xagga sixadu uga dhow yahay xagga naqliga iyo xagga baxsigaba wa abcadu waa uga fog yahay can ilbidaci marka labadooda laysu eego ka zamakhshariya ka ibnu catiya ka ibnu catiya yacni markaa bidcada uga fog ka zamakhshari wa in ishtamala calaa bacdihaa walow bidcada wax ka mid a ah haba koobsadee laakiin labadooda marka laysu eegayo yacni dekanaa la qaatay buu leeyihi bal huwa khayrun minhu bikasiir aad buu markaa uga u dhaama majmucu fataawuu hadalkaasi ku sugan yahay mujalladka saddexiyo tobnaad saddex boqol iyo siddeed iyo siddeetan walow dakara kalaama asalafi almawjuuda fi tafaasiili alma'huurati canhum walow dakara hadduu sheegi lahaa ibnu catiye kalaama salafi salafka hadalkoodii hadduu sheegi lahaa saxaabadii iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta iyo qarniyada khayr kale ciddii qumanayd ee noolayd hadalladoodii hadduu sheegi lahaa almawjuuda kalaamka almawjuuda ku sugan kalaamka salafka ee ku sugan fi tafaasiili tafaasiirta ku sugan alma'huurati la soo naqliyee lasoo raray ama la soo wariyey canhum iyaga xaggooda laga soo wariyey calaa wajhihi sideedii hadduu u sheegi lahaa kalaamkoodii siday u yidhaahdeen hadduu u sheegi lahaa ibnu catiye la kaana axsana wa ajmal wuxuu noqon lahaa yacnii sheegistaasi mid wanaag badan quruxna badan fa innahu kasiiran maa yanqulu min tafsiiri muxamed ibni jariirin altabariyi waayo wakhti badan buu wax ka soo naqliyaa ama marar fara badan buu wax ka soo raraa tafsiirka tabari oo maxamed ibnu jariir atabari tafsiirka uu leeyahay waxyaalo badan ama marar badan buu wax ka soo raraa wa huwa tafsiirka ibnu jariir atabari min ajalli tafaasiiri wuxuu ka mid yahay tafaasiirta kuwa ugu waaweyn buu ka mid yahay alma'huurati la soo naqliyey wa acdamihaa ugu weynaanshaha badan qadaran xagga qadarkiiyo sharafta summa innahu yadacu maa naqalahu bnu jariirin wuxuu ka tegayaa kuu soo naqliyey ibnu jariir can isalafi salafka ka soo raray laa yaxkiihi bixaalin marnaba yacni ma soo xikaayoonayo ma soo raraayo ma soo sheegayo ma xikaayoonayo kama qisoonay ma sheegayo wa yadkuru wuxuu sheegayaa maa yascumu miduu sheeganayo annahu qowlu lmuxaqiqiina inuu yahay muxaqiqiinta hadalkoodii inuu yahay oo wuxuu odhanayaa muxaqiqiintu saasay yidhahdeen ama bacdu lmuxaqiqiin baa sidaa yidhi wa innamaa yacnii bihim wuxuu muxaqiqiintaana uga jeedaa daa'ifatan min ahli lkalaami koox ahlulkalaamka ka mid ah ayuu uga jeedaa aladiina qararuu usuulahum bituruqin min jinsi maa qararat bihi almuctasilatu usuulahum kuwaasoo qararuu sugay usuulahum asalladooda bituruqin waddooyin ku sugay min jinsi maa ka mida jinsiga kii qararat bihi ay ku sugtay almuctasilatu muctasiladu usuulahum asalladooda ay ku sugtay waxyaalaha ay diinkooda uga asal yeelanayaan wa in kaanuu aqraba ila asunnati min almuctasilati haba ahaadaan qaar xagga sunnada uga dhow kuwaas ahlu kalaamkaahi muctasilada qaar uga dhow haba ahaadaane laakiin iyaga laftoodu waxay shabbahaan muctasilada waxay ka shabbahaan baatilkoodii wax ka mida bay ka shabbahaanoo waddooyinkii ay ku sugeen usuusha diintooda waddooyin la mida oo caqli iyo wax la mid ay ku sugeen iyaguna waxyaalahaas ay ka asal yeelanayaan laakiin yembaqii ha yeeshee waxa habboon buu yidhi sheikhu an yuctaa kullu dii xaqin in la siiyo mid kastoo xaq u saaxiiba xaqahu xaqiisa in la siiyo ayaa habboon wa yucrafa la garto anna haada min jumlati tafsiiri inay kaasi ka mid tahay jumlada tafsiirka inay ka mid tahay lagu fasirayo cala almadhabi sida marka waxaa ra'yi ahaan la qabo lagu fasiraayo oo dariiqada lagu tegay uun in la waafajiyo looga dan leeyahay kolba siday u suuro gasho in loo waafajiyo yacnii sheekhu waxa uu tilmaamayaa kutub bidco koobsaday ayuu isbarbardhigay oo ka ibnu catiye iyo tafsiirka ibnu catiye iyo tafsiirka samakhshari ayuu muqaarano ku sameeyey mid walba xaqiisii buu siiyey oo kitaabku bidcahaba koobsadee laakiin de wuxuu ku saxan yahay in la qiro ayaa sida saxani ay tahay weliba kutubta markaysagaa dee culammadu qortay ee ayaynu markaa u jeednaa waxa weeye haddii markaa ay ashyaa bidaaca koobsadeen ma aha in la yidhaahdo waxa weeye wax khayriba kuma jiro wax khayriba kuma jiro in la yidhaahdo ma aha e ee wixii xaqee ku jira waa in xaqnimadiisa la sheegaa markaa sheikhuna macnaha waa tilmaamo waa ka ku soo gebagabeeyey laakin yenbagii an yucطaa kullu dii xaqin xaqahu yacni waxaa habboon mid kastoo xaq leh in xaqiisa la siiyo taas yadaabaa habboon marka tanna waxa weeye waa baab markaysagaa muqaarano baabu taraajum marka la eegaayo yacni waxaa la sheegaa yacni waxyaalaha uu ku wanaagsan yahay waa la sheegi karaa yacni laakiin baabka marka la radinaayo iyadu markaysaga waxawe waa ka duwan tahay oo wakhtiyada qaarkood culammadu waa dhacdaa markaysagaa inay isaga sheegaan waxa weeye wakhtiyada qaarkood inay iska sheegaan waxa weeye waa dhacdaa laakiin manay istixbaabin manay waajibin in maxaasin loo sheego laakiin haddii macno faasid oo kale ka dhalan karo oo lays odhan karo wax xaqoo u koobsaday ayaa baatil loo qaadan karaa xaalka noocaas oo kale ah waxa weeye way baraarujiyaan culammadu marka baabkanoo kale hadda waa baabulmuqaarana raddigii maxdiga aha ee muqaaranada aan ahayn ma aha saas aawadeed sheikhu wuxuu sheegay waxa uu ku wanaagsan yahay iyo waxa markaa uu ku xun yahayba waa tilmaamay wuxuu sheegayaa ibnu cadiye tafsiirka ibnu jariir atabari aad buu wax uga naqliyaa buu yidhi haddana isagoo aad wax uga naqlinaya waxyaalaha uu salafka ka soo raray ee ka soo weriyey marnaba kama naqliyo laakiin ikhtiyaaraadkiisa iyo meelaha qaarkood sida uu ku fasiray waxa weeye wakhtiyada qaarkood waa ka naqliyaa laakiin wuxuu salafka ka xikaayoonayo ka soo rarayo taa waxa weeye markaa marnaba isagu ma sii naqlinaayo taas wuxuuna isagu sheegayaa buu yidhi wuxuu sheeganayo inuu qowlka muxaqiqiinta yahay muxaqiqiinta uu sheegayaana waa mutakalimiinta yacni markaa weeye muta'akhiriinta ah ee ashaacirada iyo markaysagaa kuwaas weeye hadduu yidhahdo huwa qowl muxaqiqiin muxaqiqiinta kuwaas uga jeeda ahlulkalaamka ah ayuu uga jeeda marka muxaqiqiinta wuxuu ka wadaa daa'ifatan min ahli اlkalaami oo ashaaciro ama maaturiidiya ah khaasatan weliba ashaaciro ah haaliban aladiina qararuu usuulahum biطuruqin min jinsi maa qararat bihi اlmuctasilatu usuulahum wa caqliga iyo wax la mid ah ayay usuushooda ku taqriiriyeen oo ku sugeen wa in kaanuu aqraba ila اsunnati min almuctasila xagga sunnada ha uga dhowaadaan muctasiladae waa ka habeen xigaane laakiin waxa weye iyaga laftoodu dee baatilu koobsanaya ayaa jira hadalladoodu oo markaysaga ay shabah ku leeyihiin muctasilada ay markaa shabbahaan oo waxyaalaha markaa baatilkooda wax ka mid mida ay shabah ku leeyihiin hadday tahay dariiqyaday ku sugayaan iyo hadday tahay waxyaalo baatila inay dooranayaanba halkaa ku jooga wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka atuub ilayk